gudaha meel joogtaan si walba ina maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo ah barqanimo isniina taarikh waxay ku aaseysan tahay lixii tobanka janaayo sannadda qodobadaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a ah faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya qaraxyo al-shabaab ay ku weerareen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ay dhegeysan doontaan shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed oo la filay inuu ka furmo magaalada baydhabo saacadaha soo aadan iyana waad dhegeysan doontaan booliska gobolka mudug oo sheegay inay baadigoob ugu jiraan kooxa burcada oo dad rayada ku dilay deegaano ka mida ah galmudug sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciidamada waaxda gurmadka yukrain oo baadi goobaya dad ku jira dhismayaal ku burburay duqeymaha ruushka qodobadaas iyo qodobadan ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaane mar kale kusoo dhawaada ogaan yo udal mabeero manago hobtigegeero mookihin barbaarteeno beexaya xaraashmaa hadaad ilaashmoodene rubadoo ku jirma naf hadaad ilaashmoodene rubadool ku jirma macdan buu dusheetaala qiimiga in badanere hadaad ilaashmoodene toobad gool ku jira maaha lafagaad bilaash moodeen gulbad gool ku jira maaha macdan buutu sheekaala cilmiga ibahandheere erigay adambo ati ambaroordiio erigay adamboy haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan sooc baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan sooco weligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo weligay haddaan booyo rabbi aan baroorbiiqo waaqayayla garandool waxanahay bukaansool waaqayayla garandool waxanahay bukaansool derigay adaanboy haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon keligay adamboy haddii aan baroor baaqayayna garan doona waxaanahay bukaansoon baaqayayna garan doona waxaanahay bukaansoon hubiyo irleed hawlku bogan wahay barfadiyo anaa xogle iyo baawad lagu faalo barfadiyo anaa xogle iyo baawad lagu faalo bukatiyo naftoodiyo e irleed hawlku bogan wahay keligay adaamboy haddii aan baroor dhiiqo keligay adaamboy haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garan doon waxaan ahay ku kaansoon baaqayayla garan doon waxaan ahay ku kaansoon heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal war cabdi ow gurigii ma kiraysay mise wuu bannaan yahay waa kireeye saaxiib oo yaad ka kiraysay yaa og yaa og aa waxaad ka hesho waxbahayga siin oo maxaa dhacay guriguu qarxaan ku riyooday war amniga ma ku wargelisay maya hee waxaad qarsato way ku qarsadaan ee iska hubi cidda aad wax ka kiraysanayso walle taasi waaga maqneed hadda iska ogaaw hee qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudgalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax ismidaamin oo markaa saakay ka dhacay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow ilaahay haatan aan lahayn tirada rasmiga ah ee markaa ku waxyeeloobay ama ku geeriyooday qaraxida xubno kala duwan oo kamida ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ayaa weli ka hadal xaaladaasi iyadoo sidoo kalena la aaminsan yahay marka la eego baaxadda qaraxa inuu geystay burbur xoog leh oo markaa uu u geystay xaafadaha uu qaraxu ka dhacay iyo dhismayaasha u dhow sawirro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay baaxadda qaraxa uu leegyahay oo ahaa mid aada u xoogan iyadoo sidoo kalena uu aada u burburiyey inta badan dhismayaal muhiim ah oo dadku deegaanku ee lahaayeen oo ku yaalay qeybo kamid a ah deegaanka halgan ee gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaraxa markaas adeynta olba waxay reebaan malahan dad iyo iyo guryab waxay reebaan ma gaari qarax ay la soo galeen tobankii sac markay tahay marka eh, xulli qaarigaasaa qarxay wixii kaleeto la eh, daba socdeen waa ciidanku waa iska caabiyeen alxamdulilah gaarigaas wixii kale waalasagana waa la fasiliyey gaari saarif waa gaari saarif ma hmm. macnaha waa ku qarxay eh, meel oo ciidankaas oontiisa ahayd kadib ciidanku uu ka hortegay waa laiska difaacay gaariga waa la fashilay waana la qarxiyey alxamdulilah boqolkiiba boqol waa fiicana wixii hadda kadib soo baxo waa meel dagaalna ka dhacay eh, nadoona ku diidan gaarina ku qarxo waayo wixii baaritaana oo dambo gadaalan dib kusoo baabaahi doona aduu ilaashaala gudoomiyaha deegaanka halgan ayuu ahaa hiiraan waxaa markaan muuqataa in inta badan ay kusoo noqnoqdeen qaraxyada ay ka fulinayaan eh, al-shabaab oo markaa muddooyinkii lasoo dhaafay aada u kordhiyey iyadoo horeyna qaraxya ay kaga fuliyeen qeybo kamida ah buula burde jaralaqsi maxaas iyo halgan oo saakay ugu dambeysay oo qarax ismidaamina uu ka dhacay dhinaca kalena gobolka baay haddaan eegnana magaalada baydhaba waxaa la filayaa inuu maanta ka furmo shir in muddaa la sugayay oo ah shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxaa shirkan ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur madoobe hogaanka koonfur galbeed iyo xubnaha siyaasiyiinta ee ka aragtida duwan lafta green xubnaha isugu jira odayaasha dhaqanka waxgaradka qeybaha kala duwan ee bulshada rayadka ayaa la filayaa in markaa ay qeyb ka noqdaan shirkan oo qorshihiisu ahaa in horaantii bishan janaayo shanteeda u furmo ayaa dib u dhac ku yimid iyadoo oo markaa dib udhacaasin uu ahaa arrimo farsamo sida ay sheegeen guddiga farsamada ee qabanqaabinaya shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ugu dambeyn maanta ayaa la madlan yahay in marka uu shirka furmo diiradana lagu saaro waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu kala aragtida duwan yahay iyadoo markaa kadibna la filayo in dhinacya iskusoo hadal qaadaan waxyaabaha ugu weyn ee uu midmadooga ka jiro cabdisataar xasan cali oo isagu ka mid ah xubnaha midooda murashaxiinta koonfur galbeed ahna murashax oo la hadlay k waxa uu markan eedeynayaa guddoonka golaha shacbiga shaqaadan axmed nur madoobe uu ku sheegayo in marka uu dhinac u janjeero uusan markaa ka madax banaaneyn dhinacyada isku haya siyaasadda iyo xukunka koonfur galbeed boqolkii boqol aadan madoobe midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed hadda aniga afkooda kuma hadlaayo musharax ahaana u hadlaa koogaa shaki waxaa jira inuu u janjeeraayo dhinaca maamulka mudaxeleedka ka dhammaaday shakigaasaa jira ee doorashadii madaxweynaha soomaaliya lagu soo tartamana aadan mudoobe isagoo dhadhaxaad iska dhigaaya qolo kasto jidkooduu soo maray alamin doorashadii hadda waa soo dhammaatay ma rabo doorashadii madaxweynaha soomaaliya inaan dib ugu noqdo amarka wixii uu soomaali guud uu kusoo soo sameeyo xaafadahayna kuma samayn karo mana ka jeelay beriti shirka maba furmaaye qorshahayni see see see uga hor dhici karaa waa mar mar mar kale ayaa shirka iclaankiisii mar kale ayaa dib udh ku dhaca shantii bishii na waa ma furmin beri toosniina bisha toban iyo lix tahayna guddiga farsamada ay ku baaqeenna hmm shirka ma furmaayo sababtan kuu sheegayaa cid kasto oo shirkaas ku leh eh, qabanqaabadiisii ama ka qaybgalkiisii ama mas-uuliyad ka saaran yahay way ogtahay sababta shirkaas uu u daahaayo madaxweynaha soomaaliya wuu og yahay eh, gudoomiyaha shirka ku baaqa wuu og yahay maamulka agtiisa gogosha taala muduxileed ka dhammaada wuu og yahay musharaxiintaynan waa ognahay sababtu shirku maaragtay eh, eh, eh, u bilowmi maayo u bilowmi maayo waa la ogyahay ma garata waa gartay hadda ummadda soomaaliyeed aniga ma rabo inaan maaragtay waxaas waa cad yihiin waxaas waa madow yihiin aan maanta dhan ku wareeriyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo aan horay usoo aragnay dadka runna uma sheegaan been uma sheegaan meel dhexay ku haayaan marka reer koonfur oo dagaalsan la heshiisiinaayo oo gogoshoodii toban iyo afar maalmood qaadanaysa bil qaadanaysa ma jirto cid dagaashan ilaahay abuuray male cabdicasiis laft galeen ayaa muddada ka dhammaatay kursigiisna anaa rabo iyo musharaxiintii kaleo ila rabto walaalow waa kuu sheegay dadkii lacagta bixiyey beesha caalamka deeqbixiyaasha caalamka way ogyihiin ninka shaqada qaatay inaysan shaqo shaqadiisa ahan ay tahay ayagoo og aadan ah shaqadii aadan loo ku garab istaageen waxaa kaloo intaa sii dheer wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo loo diiday shirka inay marka hore maamulaan ah magaalada baydhabo maanta tegay ayagoo loo diiday meesha joogaan ayagana aqabad kaloo meesha taagan waayo musharaxiintiina meelay taagan yihiin maamulka xilka ka dhamaadayna meeluu taagan yahay gudoomiyihii shirka u baaqay oo shirka u qabsoomi laha asagana meeluu taagan yahay marka madaxweynaha soomaaliya oo shirkaas asiga furaaya asigana soo xiraaya wixii kasoo baxana asaga fulinaya caqabadaha uu kala kulmaaya ama meelaha dulduleelada ka jirta waxaa ka mid ah gudoonkii iyo dowladda isma rabaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiskii gudoomiyaha baarlamaanka way isku dhaxsan yihiin musharixiintii iyo maamulka ka dhamaada waa isku dhaxsan yihiin shacabkii korkooda lagu dagaalamaaya ama korkoodii eh, lagu heshiinaya tixgelin buucdo cid siisay ma lahan ayaga waa iska ducaysanay ilaah ilaahay kheyrka hana waafaji ilaah wax naga soo bixiya leey ilaah waxaan ka rajeynaa in shirkaas wax ay shacabka ku maaragtay niyadooda ku samaata inuu kasoo baxo marka soomaaliya la yidhaahdaa hal gaari afar daroobal wado oo meel kasto daroobalka uu saaran yahay isku nooc uu yahay waay waa siyaasada soomaaliya waa iska dabawareed waxaan ku tilmaamo malaha meel kastayna ka jirta koonfur galbeed keli maaha meesha taawadaba wax dhammaanaya maaha waayahay maxay tahay siyaasiyiinta sababta ka dambaysa oo aysan weli u xaadirin baydhabo iyadoo lagu ballamay in berri uu furmo shirka walaalow dalkan soomaaliya liiraahdo oo dalkayni ah oo annaka mas-uuliyaddiisii iyo xaaladiisii habeen iyo maalin aan ka warqabno waxyaabaha la daalaadhacayo waxaa ka mid ah awoodihiisii isma ogola waa isjaalanji garaynayaan way isheesheystaan marka caqabad siyaasadeed ayaa jirta oo shirka labadii mar lagu baaqay uu furmi waaye taasna waa kuu sheegay cid kastaa og madaxweyne xasan shiikhaa og musharaxiintaynaa og maamulka ee eh, waqti ka dhammaada og gudoomiyaha baarlamanka oo ku baaqay shirka oo u furmi layahay a ka warqaba marka shacabka idhegeysanaya soomaaliyeed waxaan u cadaynayaa aan u sheegayaa aniga afka musharaxiinta kuma hadlayo wax musharaxiinta ay maarata kusoo waafaqeen halkan kama sheegayo imana wakiilin ayagana laakiin ka musharax ahaan waxaan caddaynayaa ama gobol mas-uuliyadiisii ha ahaato ama mas-uuliyad weynoo mas-uuliyaddii qaranka ahaato qof kasto oo mas-uuliyad qabta asigana tabar uma helaaya dadka uu kaashan lahaayna waa kala dhuumana ummadda soomaaliyeed mm. gaar ahaan dadka reer muqdisho inay aawa idaacadda kulmiye intaas ka dhagaystaan oo dhirtooda ku dhaxdaan rabaa shirka maxaa laga filan karaa marka wixii ilaahay ka soo bixiyo oo oo dadka isku raacaan oo tawfiiqa ah, oo ilaahay dadka waafajiyo ayaa ka soo baxaya inta badan shirarka waxaan ku aragnaa iyadoo waxba aan ka soo bixin oo laisku qalbogaaray oo waxba laisku fahmi waaye aa wax yaroo afgawaadsi ah oo shirka lagu soo gabagabaynayo lagu kala tagayo ama lasoo saara marka taas amal inuusan noqonin ayaan rajaynaynaa waxaa kaloo xasuusin mudan aan rabaa mas-uuliyiinta soomaalida inaa xasuusiyo heshiis kasta oo meel lagu gaadho maalintii la saxiixa ugu dambaysa cid fulinaysa male ama dowlad goboleedyada meelahaas kugu imaadaano ama siyaasiyiin wax ku heshiiyaano maalintaas la saxiixa ayaa qof kasto qaybta ugu aadan uu saxiixu kasoo qaadana meel uu iska dhigaa marka mas-uuliyadda soomaaliya ka jirto runba maba ahanba dadku way iska joogjoogaan joogaan baawur gruuf inbay isku xiraayaan waa laga soo furaayaa gurigu galayaa waa soo baxaa xafiisu galaa wax reality ma aha mas-uuliyadda soomaalida wax cad kama shaqaynayaan run iyo been dhexdooday ku hayaan shacabka soomaaliyeed marka taasaan rabaa inaan ka run sheego aniga waktigeygii haddii la gaaro oo ilaahay tawfiiqdii waafajiyo cabdisitaar xasan cali oo kamid ah xubnaha murashaxiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed ayuu ahaa isagu markaa walaac ka muujinayay shirka dib u heshiisiinta ee la filay inuu koonfur galbeed ka furmo wararka qaar waxay sheegayaan in laga yaabo shirku in maanta uu baaqdo arrimo farsamo uusan furmin sida ay ku waramayaan xubno ku sugan magaalada baydhabo barnaamij ola dhegeysanaysaan keenina waad nagala socotaan Música waxaad wardhegeysanaysaan keenan waad naga socotaan dhegeystayaal markan galmudug haddaan igrana taliyaha qeybta guud ee booliska galmudug ee gobolka mudug ninka lagu magacaabo gaashaan la dhexe muuse cali maxamuud waxa uu tilmaamay inay howlgallo ka wadaan qeybo kamida ah deegaanada saaxo galgalad iyo sidoo kale ka xandhaale iyo qeybo kamida ah galinsoor oo ay markaa ka baadigoobayaan maleeshiyaad kooxo hubeysan oo dad rayida oo ku socdaalayay wadooyinka gobolada mudug iyo galgaduud ku dilay dhowaan wuxuu tilmaamay inay meel fiican marayaan baaritaanadooda shacabkuna uu ka dalbada inay la shaqeeyaan si loo soo qabto gacan kudhiiglayaasha marka dadka shacabka ah ku dhibaateeyey qeybo mid a ah galmudug afar iyo tobankii dhacda ka dhacday galgalad nawaaxiga galgalad ayaa ciidanka booliiska annago aan ku soo baxnay tuugo halkaas gashay oo dad ku dishay ayaan daba joognay muddo laba maalmood ah haddana raadkeedii baan ku joognaa waana bacsanaynaa waxaan u daba joognaa inaan sharciga horkeenno waxaanan halkaasi dadaal badan iyo howlgal badan aan ka fulinay iyo abaabul badan iyo bulshadii aan wacyigelinayna waa ka samaynay waxaan rabnaa tuugadaas burcaddaa ah ee caadaysatay inay jidgooyooyinka iyo waddooyinka galaan inaan tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadno oo ugu horrayso tii koowaad oo laga qaado dad waddo galay ama aaggaan ka galay tii koowaad inaan sharciga ku marsiinaan rabnaa waa toddoba qof ilaa shalay iyo daraad dushaas amagahaan iskula meeraysanaynaa haddana waa noo dhowdhowdahay gacanteeda inay soo galaan insha allaahu waana ku guulaysanaynaa wax alla wixii howlahaasoo kala galana waanu baacsanaynaa haddii ilaahay idmo waana ka daba tegaynaa silkooda sharcigaana horkeenaynaa ciidanka booliiska oo labada maalmood howlgalka ku jiray iyo saraakiisha booliiska taliyaha saldhigga galinsoor bandiiradley saddex xiglo dhammaan taliyaha turbataariyada iyo dhammaan ciidankai howlgalka ku jiray baan u mahad celinaynaa welina howlgalkii nooma dhammaanin saldhigga cadaado asaguna na caawinayey waxaan rabnaa aaggaas inaan ka dhigna aag nabadgelyo oo boliiska aag nabadgelyo ay ka dhigaan ma ahan dhacdooyinka soo laalaabanaya maalin kastaale inay nagu soo laalaabtaan oo dusha laga fiirsado ma ahan waxaan rabnaa saaxo galgalad iyo ka xandhaale howlgallada joogtada inaan ka fulino ciidanka booliiska ay ka fuliyaan aag xabadda ka caagan ama dhibka ka caaganna aan ka dhigno nimankan hadda aan daba joognana ma ka harayna sharciga inaan hor keenno waana noo dhowdhowdahay waana fulinaynaa haddii ilaha idmo shacabka deegaanada ku nool waxaan faraynaa waxaan faraynaa nabadgelyada dhantooda ku jirta annagu waxaan ka shaqaynayno waa nabad nabadda aan ka shaqaynayno annagu intifac noomale iy intifac u leeda waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo xajiyaan oo kaashadaan ciidanka booliiska ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska oo aggaas ka howlgalay ugu baaqayaa noloshooda ku jirta nabadgelyada deegaamada halkaas ka saaran oo markasta wax ka soo laalaabtaan waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada xajiyaan ay kana taxadaraan nabadgelyada codkaasaad waxa uu ahaa taliyaha booliska qeybta galmudug ee gobolka mudug cali muuse maxamuud oo markaa tilmaamay inay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan xubno hubaysan oo dad shacaba ku dilay qeybo kamid ah deegaanada galmudug dhinaca kalena waxaa lasoo warinayaa in gabi ahaanba uu baaqday shirkii la filayay ee dib heshiisiinta inuu ka furmo magaalada baydhabo waxaa lasoo warinayaa in shirkaasi uu dibdhac ku yimid sababo farsamo awgood iyadoo la filayo inuu beri si rasmiya ah kaga furmo magaalada baydhabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu si rasmiya ah shirkaasi u furo maalinta beri ah oo markaa la filayo inuu daha furo shirka dib heshiisinta koonfur galbeed wafdi horudhacu ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa gaaray magaalada baydhabo amniga ayaana aada loo adkeeyay wixii warare kusoo kordhana waad dhegeysan doontaan saaxiibayaal barnaamijka ola dhegeysanaysaan keenana waad nagala socotaan weli barnaamij ku dhegeysanaysaa idaacadda kulmin oo nagala socotaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay la baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdulla ayaa soo jeedinaya haddii aan ku bilowno hadalhayntii afar saac lasoo dhaafay ladalaya baraha bulshada cabdirashiid waaya maryan waa mahadsan tahay haddaynu ku bilaabno hadalxinta afar labaatanka saac ugu dambeysay dhanka ciyaaraha aynu eegi doonaaye eh, eh, kulanka el clasico ayaa la ciyaaray xalay kooxda kubadda cagta eh, real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta barcelona ayaa wada ciyaaray iyadoo markaas ay ciyaarayeen finaalkii koobka ee lagu magacaabo subarkaabaha ee sanad walba lagu martigeliya wadanka saudi arabiya haddaba koobkaasi waxaa ku guuleysteen kooxda kubadda cagta barcelona kadib saddex gool iyo weliba hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid oo iyagana koobkan difaacanayay haddaba koox kubadda cagta ee lagu magacaabo maringeeska ee real madrid ayaa qaab ciyaari liita soo bandhigay qaybta hore ciyaarta markii la eego iyadoona fursadaha ugu badanna ay ka faa-iideysteen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona iyadoona taageerasha kooxda kubadda cagta barcelona ay arkayaan in tababaraha shafi hernandes uu yahay tababare aadaad u fiican kadib koobkiisii ugu horeeyey oo uu la qaaday koobka liira subarkaabaha finaalkiisiina markii ugu horeysay tagay kadibna ku guuleystay koobkanba gaafi ayaa bilaabay waa wiil aada u daayar weeyaan sideed sano jira roberto lowandubiski ayaa sidoo kale goolka laba dheliyey bedri ayaa sidoo kale goolka saddexaad dheliyey Eh, sidoo kaleetana eh, tageraasha kox kubadda cagta barcelona inta badan waxay aadaed u hadalhayaan waxyaabaha ay sameynayaan barcelona xilli barcelona sanadkan ujeedada ugu weynna waxay tahay inay ku guuleystaan eh, koobka laliigaha ama horyaalka sbain ee laliigaha dhan kaleetana hadiinu eegno koxda kubadda cagta arsenal ayaa garaacday koxda kubadda cagta sporis hadalheynta ugu badan waxay tahay taageerayaasha arsenalna waxay dareemayaan sanadkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga hadda sideed dhibcood muhiima ah ayay kaga hayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city oo hadda kaalinta ah ee labaad ku jirta ah, afartan dhibcood ay leeyihiin kooxda kubadda cagta arsenal sidii toban kulan oo ciyaareen shan iyo toban ka midna waa ay badiyeen marka hadalhan tog badan waxay tahay kulmadii xalay la ciyaaray arsenal oo guul gaartay barcelona oo koobkaasi ku guulaysatay hadalhaynta inta ay ku dhan tahay dhanka qormooyinka aan eegaynaa qormada ugu horeysa aan soo qabto arday dhiganaysa maadada qaanuunka ayay waxbarashadii usoo dhammaatay waxaana la gaarayay xilligii qalinjabin lahaayeen keliya laba bilood ayaa uga harsaneed inay qareeno noqdaan oo ay shahaado ka qaataan ama ay ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda xiisadii ugu dambeysay waxbarashadooda ayaa waxaa usoo galay macalin b h ka haysta cilmiga qaanuunka macalinkii aad ayay u careysnaa waxauu bilaabay inuu ardaydii ku qeyliyo qaar kamid ahna canaanto dabadeed arday kamid ah ardaydii fasalka ku jirtay ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii ka baxay macalinkii darsiga ayuu sii gudagalay markuu cashirkii dhameeyey ayuu ardaydii u sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab tahay inay dib usoo bilaabaan waxbarashada maadada qaanuunka ah maamulka jaamacadda iyaguna oo yaaban ayaa macalinkii u yeeray waxayna weydiiyeen sababta wuxuu ku jawaabay waxay arkeen in arday aan waxba galabsan aan banaanka u bixiyo way ogaayeen in aan waxaan sameynaya dulmi yihiin haddana iyagoo og ay iska aamuseen ardayga aan banaanka uu bixiyo isaguna ima weydiin sababta aan fasalka uga saaray sidaa darteed ardaynimo uma qalmaan iyo in la siiyo shahaado qaanuun sababtoo ah biri ma noqon karaan qareeno daacad ah u doodi kara xaquuqda kuwa la dulmiye ayuu sii yiri macalinkii sheekadan mustaf cawil xasan ayaan kasoo qaadanay waayahay qormada ugu dambeysa dhankayga maryanay hadii aan eegana waxaa leeyahay adduunka waa lagu daalaa balse xuska iyo weliba dikriga allaah lagama daalo diris la noqo ruux mar waliba noloshaada ku abuuri kara naxariis iyo nolol dhammaystiran haddii ay nolosha kaa wareerto aad garan weydo meel aad ka bilowdo salaada ha noqoto meesha aad u cararayso mar waliba micno ma sameynayaan leeyahay meesha aad ka timid ee arinka micnahan sameynaya waa meesha aad ku socoto ugu qormada waxaa lagu soo gabayey wax waliba ma muudna inaad ka falceliso waxaan qiimo lahayn qiimaha uu yeelinaya lleeyahay waxanu ka soo xignay qobaraa bulshada kusoo gala ismaaciil buule xubintiina waaniga intaa saxbiyaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshadaad maqleyseen dhinaca kalena haddaan eegno ciidamada gurmadka ukrain waxay baadigoobayaan dad ku jira dhismayaal ku burburay duqeymo xoogan urusha ku fuliyey qeybo kamida ah bariga dalka ukrain gaar ahaan magaalada dnibro maayirka magaalada wuxuu sheegay in daraasiin dad ay geeriyoodeen welina dad la laasan yahay oo la aaminsan aaminsanyahay inay ku burbureen dhismayaasha ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka markana dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay haay ma jirto kalamaanay laaw ma he warmadayow lowgana maxaa kaaga dhacay kalamaanay haay ifyo arabwan waa inaad gabay abuurtaaye exceptable waa inay noqdaan ereyadiisii now aftar iyo waa inuu before idhid gareeyaaye afaf iyo wa inuu languages ku isticmaalaaye maadartan waa inuu noqdaa duxiyo iidaane i recognize waa inuu dhahaa kii akhriyey jeere ool inoolna ujeedkiiyo macnuhu urursanaadaaye okayna dadweynuhu dhihiyo b understood war axmedow waxaad ka tagtay our president speech waa inaan wada addicnaaye war kalamaanay kumistaay haddii lisin arabeeno ino artang meelika jarta manjoorno haddii lisin aran addiyo ino artang meelika jarta hee koosa jehob lisin aro warteegina kobli guromisku artaana warmadeeyow yees iyorno ihiibaa u dhehaysa aryaadhaha hadda ka hor igaaraa af talyaani ku warramay wuxuuna yidhi berigoha anoo istaraadada kamiinaaray haaya aan qob banaana jaalla biyeediga saaray asay ila shee weelaraysa aasaan ah. fiyaangada baastada ka naqday una doonnaa igu riidaraysa ah. aasaan idhi altrafolta haddaad igu riidarayso ah. teestadaada batuulya waa torobaaray haysaa war kalemaanay heedhaha oraah baan maqlayaa anugu aanan oqoone maanta yaanna afduubtay ma ajaanib qarsoonaha qurucii la wareegtay war dalka madax badanoo diyaas baraha waan ku ogaaye goormay kalemaanna soo dhex galeen war kalemaanay indiyaama haddiisin dheegdan nis olol humaytana istiraadidii buula golweynalen lijeeda war kalamaanay indheednaw eega sideed maanta tihiin afku waad baddasheene haay kalamaanay eryada talyaaniga af soomaaliga maano malaato tiimbaro motoor rigoore boorte beello ganjeel canjeero biyaano biibito okiyaalo teesto roosto balestaro kashawiito Kito Nome baquli Iskaalmiito ashito alaminto Lujito kumadin katino Kushiin Munashibiyo rubineto Waardiye Ruujino Jinyeer shamindo Sakeel Saloto Safiito Saborloog Dabakaayo Teesaro tibisho torno turumbo kalama'an aryaa iskirisiataad ka tagtay abdulla atasiyoni kumistay tuti beene war kalamaana cilmibaaris sagaashan sano la waday waxaa lagu ogaaday dowlad iyo wadan labaduba inay afcarabi yihiin war buuga xataa waa ingiliis haay war waddooyinka diyaasbarada ee magaalada muqdisho dhex mara waxaa ka mid ah roma fiya liberiya fiya yuganda fiya tanzaniya bintuuna oktoobar iyo tarabuune aad ka tagtay adin iyo kaasi balbalaari iyo fiishi adigu dabti war kalemaanay maanta diyaas baraanna qabsatay waxaan idin idhi intaan barofesor leenlihiyo taray badnaantooda baahida cilmiga loo qabee baahsan aradkeenna waa laba hal oo kala babconon baab isu lahayne cilmigii bulshada kaabilaa namay barine waxay badawdu nagu harowsadaan buugag noofala wakaalada murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu soo dhoweeyey abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ahaa macallimiintii soomaaliya kooxdii iftina madax ka ahaan jiray iyo fanaankii weynaayeed wada tiqiineena sayd khaliifa war bararyaaq miyu tiyaatarka ka qaaday baaqin waa barashada dadweyna ilaa baahiyaayo la ballaariyaaye ma war fanaanka weyna sayid khaliife maraan hadda ka hor waraysta isagoo ingiriiska jooga wuxuu igu yidhi markaan soomaaliya joogay waxaan ahaa brofesor jaamacadeed markaan sout afrika tegayna shahaadadayda dugsi sare ii goysay markaan ingiriiska tegayna dugsi hoose war brofesoradeenna kuwa reer galbeedka way ka aqoon badnaayeene wayna bahdilay dhegaystay macallin canjeero la yidhaahdo maraykanka ka noqday ku-xigeenka waxbarashada marka soomaali maanta cid badowsan karta ma jirto warwarka waa iga dhex gasheene abwaanada la soo dhoweeye waxaa ka mid ahaa indhageelle allow yaa isgarabsado kulley kalama guurtaanyeeray war abwaan indhageelle mamaruu ciyaalka xaafadda ka mid yahay cayaartii ugu dambaysay ee koobka adduunka markii ay arjentiin ku guulaysatay wuxuu yidhi wuxuu maalmo la seego muddo dheer holin waayaba kusii koobkii adduunka waa kaa maanta guddoomay guddoomayno maynka dar waay war waxba laydinma sheegi karee warka waad iga dhex gasheene gebagabadii dhammaan waxaa la isku afgartay wakaaladda murtida iyo wacyigelinta iyo akadeemiyad goboleedka bariga afrika aga inay wada shaqeeyaan aga war anuguna aga kolkaan maqlun baan wax soo xasuusan aryaa bishaarow aga caashaqaygow awowgii lanaaryow bidhaa eegga dabadeed oodahaynu kala rogan miyaad soo xusuusatay kaalmaane war ma haysaane eh. markaan arkay ciidan raxanraxaan u socdoo ku sii gurguurinaya xaradheere eh. waxaan soo xusuustay cadaawuhu eh. dalkeenna ma karay diriir ku raaganayayo nabad ku daqnayaba ha dugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannaadaga tay maante yaan loo kala ari dambaynaryadaha war ma haysiina madaxweynihii galmudug baxdow ka cadreeye berigana wasiilow tegay ceelhuuroo ciidanka sii maraayaanna waa u sii socdaahaa la yidhi sii socda iyo soo naqdha waxau dhihi doonana lama oga war cabdullaw hadda ka hor waxaa la yidhi sacuudiga gabar jamiilo la yidhaah waxay ku qabatay muxaadaro diini ah oo ciwaankeedu ahay gabadha wanaagsani waa inay ninkeeda ka caawisaa sidii uu soo noolayn lahaa guurka badan ee sunnada ah markii ay khudbaddii dhammaysay cashirkiina la wada dhegaystay ayaa raabiica oo ka mid ahayd gabdhihii dhegaysanayey soo istaagtay kadibna laabtay gelisay waxayna tidhi allah ku xafida shiiqaddeenna muddo dheer aniga waxaan garan la'aa si aan arrinkan kuugu sheego iyo meel aan kaaga bilaabo laakiin waa la mahadiiye adiga ayaaba guurka in la badiyo dumarka ku dhiirageliyey aniga waxaan ahay raabica oo afar sano ka hor uu ninkaaga guursaday waana kuu sheegi kari waaye wadaadii jamiilo ahayd way naxday way qaylisay wiishayna ku suuxday markii isbitaalka la geeyey raabicana way sii raacday markii ay soo naxday ayaa raabica waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartaye ninkaaga garan maayo weligayna ma arag laakiin waxaan diiddanaa waxaad adigaba xamili karin ood naftaada u oggolayn inaad dadka ugu yeerto bootan aad meesha la soo istaagto hadda jamiilo shiiqada weyneed maalintii kadib iyadoo guur dadka kuwaaninayso lama arag oo hadda cabdikuusa ma waxaadna leedahay madaxweyne qoorqoor dagaalka ha la galo qalbiga ugama jirto anigu waan argisku wadi kara inuu yahan ogahay shabaab iyo dawladda war labadaa la iskuma wadi karee say wuxu jiraan aryajiir iyo bisadaan qol ku wada hayha miyausan hore noo dhihin kollay anigu waxaan hubaa madaxweyne qoorqoor markuu lahayd hubkii yaan baan ku bedelanay shabaab waa joogay war kalemaanay cuqdadda intaas ka dhaaftiin xaaladdu halkay hadda wax maamul goboleed uu hor istaagi karo way dhaaftay ciidanka xaradheere ku gurguurtayna maamul goboleed ma xukumo war ciidanku hadday gurguurtaan sawdaahi maayaan war gurguurad way dhaafto cirkii dhulkay socdaanee warka naga sug xaradheere waxaa layidhi nimankii iyagoo la soo gaadhin bay ka sii guureen xaaladuna waxay maraysaa hadugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannadaga tay maante yaan kala dambayn haynin inay taasi ku dhacdo shabaab waa la rabo samigay cabdullaba wuxuu yidhi ah hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heeleen haddo hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heeleen haddo war kalamaanay aan dhambaal tusaalaha ka bogsiye dhaawaca u bandhiga dadkayga dhugoo macnaha dhuux dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysta gacaldhaba ku dhex jira dadkaagee ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayo raba inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeka kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux dhurub ka dhaartay wadatiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimadoo guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayow ceeryaama waadhado dhibici horta maylahan dhacardow ku soo baxo xoola xooladhiri ka daaqaan dhulka daaddex jiifoo laga dhaansho maylaha dhalaan oonka kama tiro dhabbaan ceeltegayniyo ha u dhololin meel maran dhunkaali waa halis haadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka cuurbashiira waxaan maqli jiray markii hore dhitiya suba baagdhay baan sugaayee dhiil maranadow sidaa dhabtaygaga tuurtee war waxaad ka tagtay ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo sidiisii ka dhigante war waxaa kaloo layidhi dunidu waa tiro isdheer dhexdeediyo geesihii iyo dhankii loo fiiriyaba dhismaha cilmi baa ku jira dhammaystir qofkii yidhaa inteeda ma dhaafi karo warkalamaanee waxaa maqli jiray barudhaanshe dadku dhowrayeene dhexda awrki kaaga lumay wargooyin al-shabaab galmudug iyo hirshabeelle waa uga dhammaatay sida muuqatee jubbaland iyo koonfur galbeed hadma la bilaabaya war bishaaro weedhe ah! axmed madoobe iyo lafta gareem dagaal uma socdaane ah! yaad rabtaa adigu inay kuu dagaalamaan budawariya dagaalgagaabaan ahaaye kan wiinaw kolkoohan jeesadaana war haisdaalinine madaxweynihii hore zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi sidee jiilka soo socda ugu dhaadhici karnaa waxbarashada waa furaha guusha iyadoo ay nagu hareeraysan yihiin aqoonyahanno yahano fuqarra ah iyo jaahiliin tuugaha oo taajiriinah war kalemaanay waxaa la yidhi hedda lama hareer maro naftana waa ishelayaane nolol haybaddeed waa xurnimo lagu hagaagaahe hagarliyi haddaan hawsha taa loogu wada hiilin hanfigiiyo haddaan holaca iyo halista loo jiirin horarrada hilbaha cuna haddaan ciidda laga haatin heli meenno hadafkeenni iyo guur guulharsimadeed cali jayte wuxuu yidhi ah. madaxweynuhu shabaab ha layska celiye markuu lahaa dhagax lama hadlayn ee innagu inala hadlaaye marka jubbaland iyo koonfur galbeed ah. dadkii lala hadlaaye kama mid aha miya ra-iisul wasaare xamse oo soomaalida la hadlaayay wuxuu yidhi ah. waa inaan u fikirnaa sidii bini'aadamka wargooyinaan dagaalka galle puntland khilaafka ha joojiso war su'aalaan garan waaye aan idiin gudbiye garanwaaga la sheego garwadeenku tilmaamay geedyuhuudka miya war sidii u soo gelay geyiga geedkan garanwaagu wax weyn baa iskaga keen gedmaday garashadeenni war kalamaanay haddaan gacanta midigta gargaaraynin bidixdo hiil iyo u noqon garab waxba kuma goysoo gocashiya itaalyari kama gabowde waxaan uga gol leeyahay si aan nabad u gaarnoo loo sugo amniga guud qof walba walbowba geestaad jirta kaalintaa gudo gaarhayaha u noqon diro garanwaaga soo sheeg midka gaadma ugu jira jidka miino geli iyo gumaad iyo qof u dilo misna qoyska garabkiyo ah. degan guriga kula yaal ah. garanwaaga soo sheeg ah. goobtaad ku nooshahay ruuxa aadan garanayn hadduu aagga soo galo gaarsii xaruumaha ciidamada ugaarka garanwaaga soo sheeg waradiga adiga ku garanayno warbixintaad haddaan gudbinayaaye xamarweyne askarigii ninka shacabka ahaa shanta kun u dilay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaah horahna waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye dilaayo dil baa kuu dambeeya maqli jira aniguna war ilaahay wuxuu yidhi qasqaastu waa nolol wargooyin war ma haysaane madaxweynaha jubbaland alsayed axmed madoobe jabuuti buu dig ka yidhi mudukordhin masraadiyo haayaa oo jabuuti mudukordhin baa loo raadsadaa jabuuti haddii mudukordhin bilka helaaw aw lafta gareen hatabahe war haddaan axmed madoobe ahay waxaan dhihi lahay jubbada layga reebo shabaab aa igu wareershaye gedana layga daayo buuqeedaa batay kismaayo iyo afmadowna yaan la igu imaan war odaga hadday intaasiba ku filan tahay waa ceryar yahay maa laga haro waayahe inta kale yuuna faragelinindee war sanad labaad ma ugu daraynaa hadda aga wargooy yaa idinkala tashanaya dee warwar ma haysiina waryaab lahaan idiin hayaa turkiga ninkii jallaatada iibin jiray ee gabdhaha laqoob cayaari jiray nin kaloo turkiya oo xaaskiisa laqoob cayaaray ayaa toogtay lugowna ka dhaawacayaa la yidhi haddana isbitaalow yaal hadda waxaa la leeyahay mar dambe inta naag islaamee jallaato siiyo la boodboodi maayo warkaas markaan arkay markaa isagoo gabar soomaaliya la qoob ciyaaraya ayaan inta xanaaqay dhiiggu boqolii tegey haddaan turkiga joogi lahaana labada lugoodba waa ka jebin lahaa wargaboosow haddaad labada lugood ka jebi lahayd anugu macaa labada gacmoodan ugu dari lahaa sababtoo ah waa ansha xumaa war wax dheexaa hadduu yallayallayallayaa bigtii yidhi maanta waxay u maraysaa yallayallayallayaa mustashfii marka laysdhaxgali dheshadhesha dhexda laysqabsadi dheshadhesha warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad ayala socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo